بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى نبدأ وعنكب الله بين آيات السقاشا إيا الصدح إلى آيات بغل إيا السقال سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى واحد عشين آد bixisaan sawaab iyo khayr heli maysaan wixii aada bixisaanna allah baa ogo idinka abaalmarin marka qadiyadan waxaa weeye kullu tacaami raashinkao dhan kaana wuxuu u ahaa xillankii xalaala bani israa'iila ree bani israa'iil ilaa maa xarama israa'iilu nabi yacquub wuxuu xaaraam yeelay mooye calaa nafsihi naftiisa min qabli an tunazala intii la dejiyey ka hor soomaaliga caadiga min qabli an tunazala intaan la dejinin laakiin haddii xaraf xaraf loo laqbay min qabli an tunazala intii la dejiyey ka hor bay noqon laakiin macnaha la rabaa min qabli an tunazla intaan la dejinin atawraatu tawraat qul waxaad ku tidhaa fatuu la kaalaya bitawraati tawraat fatluhaa akriya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya aayaddu waxay ahayd nabiyullaahi yacquub yaa carqunisaa waxaa la yidhaha ama geestahaan yaa ku dhacday adu ninbaa waxoogay waxeeyeyna waa la yidhaah marka wuu cudur badan baa qabtay marka wuxuu niyooday hadii ilaahay caafiyo raashinka wuxuu ugu jecel yahay sharaabka wuxuu ugu jecel yahay inuu iska xaaraameeyo ilaahay wuu caafiyey hilibka geela iyo caanihiisa oo u jeclaabuu iska xaaraameeyey markaasaa yahuudi waxay yidhaahdeen wax badan oo yuhuud laga xaaraameeyey baa jira markay tawreeda soo dhegtayo sida wixii cidila hilibkiisa iyo wixii noocaasa laga xaaraameeyey baa jira oo fara badan oo dembi ay galeen dartii looga xaaraameeyey markaase waxay dhaheen yacquub baa naga xaaraameeye bay dhhen yacquub markaasaa la been baad sheegaysaan yacquub reer banu israaiil berigiisii wax ka xaraam ahaa ma jirin intuu isagu iska xaraam yeeli mooye tawreedina berigaa maba jirinba tawreedan idinka xaaraam yeeshay maba jirinba car haddaad dad tihiin tawreed intaad soo qaadaan akriya aada garateen in caraqriyaalaysa marka ayaddu halkaasi tilmaamaysay kullu acaami raashin oo dhan kaana wuxuu ahaa xilankii u xalaala libani israaiil reer bani israaiil ilaa maa xarama israaiilu israaiil waa yacquub magaciisa israaiil wuxuu iska xaraameeyey mooye israaiil wuxuu ka xaraameeyey mooye calaa nafsihi naftiisa min qabli an tunazala tawraat tawreed intii la soo dejiyey ka hor ilaa maa shay mooye xarama uu xaaraam yeelay israaiilu israaiil calaa nafsihi naftiisa min qabli an tunazla tawra tawreed intaan lasoo dejinin markaa tawreed intaan lasoo jedin waxaynu nidhi wuxuu ku nadaray intay geestahani ku dhacday hilibka waxaan ugu jeclahay dacaamka waxaan ugu jeclahay salaamka waxaan ugu jeclahay waa iska xaraam yeeli marka yahuuday waxaanaad leedihiin israa'iil baa naga xaraam yeelay waa beentii qul waxaa tidhaha faatuu la kaalaya bitawraati bal tawraad keena oo fatluhaa aqriya in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaanoo waxaan israa'iil idinka xaaraamaya carta wareedkeena faman iftara nabigana way weydiiyeen saddex masalay weydiiyeenoo nabi israa'iil wuxuu iska xaraam yeelay muxuu ahaa saasuu ugu sheegay waxay dhaheen ragga e, e, maxaa ilmaha wiil ka dhiga ama gabadh ka dhiga ama uu ruux ugu ekaada markaa nabigu wuxuu yidhi waxaad ogtihiin yani biyaha xagga ragga ka yimaada way cad yihiin wayna adag yihiin xagga haweenka way jilicsan yihiin waana yar boore marka marba midkoodii riximka ku bata yuu ilmuhu noqonaya biidn illah waxyaabahay weydiiyeen bay kamid tahay faman iftaraa qofkii ku been abuurta calallaahi alle faman iftaraa qofkii ku dul abuurta calallaahi alkadiba been oo wuxuuna diin ka dhigin diin ka dhiga waa bidcadee garo min bacdi daalika intaa kadib fa ulaaika kuwaas hum uaalimuuna aalimuun wey markuu ilaahay waxyiga sheegay oo wax caddeeyey wixii alla ku been abuurta oo wuxuuna diin ka dhigin ka dhiga sidiinan kale israail baa naga xaaraam yeelay waxyaabahana laga xaaraam yeelay waa been abuur alla lagu abuurtay waa aalimkaasi aalimkana qur-aanku inta badan gaalnimadu isticmaala faman iftaraa qofkii ku been abuurta cala alle alkadiba been sidiinan kale faman iftaraa qofkii ku abuurta cala alle dushiisa alkadiba been sidiinan kale min bacdi daalika intaa kadiba wax caddaadeen fa ulaahi kuwaas hum aalimuuna qul waxaa tidhaa sadaqa alla run buu oo alla run buu sheegay inaan israa'iil uuna waxaan idinka xaaraam yeelin oo alla sheeg waa dhab wey isaan idinkama xaaraam yeelin idinka dembigiini yaa laidinka xaaraam yeelay qul waxaa tidhaha sadaqa allah alla waxyigiisa run buu ku sheegay fatabicuu raaca millata ibraahiima ibraahim diintiisii raaca xaniifan xaq raace xaalo uu yahay wamaa kaana ka midna ma ahayn min almushrikiina mushrikiinta ka mid maaha dee idinku mushrikiin baa tihiin marka yahuudiya nasaaro toona maaha ibraahim xaqraacu ahaa mushri mushrigba ma ahayn hadduu yahuudiya nasaaro noqdo dee yahuudiya nasaaro waa mushrikiin wey marka milata ibrahim nabiyullaahi maxamedna waa la amray inuu milata ibraahim raaco qoladanna hadda saasaa lagu leeyahay fatabicuu raaca milata ibraahiima ibraahim diintiisii raaca xaniifan xaq raace isagoo ah baadilka leexde wamaa kaana ma ahayn ibraahim min almushrikiin ka mid ma ahayn ina awala beytin guri kii ugu horeeyey wadica lagu dhisay oo la dejiyey linaasi licumuuminaasi dadka oo dhan laladii kii weeye bibakata baka ku yaala waa maka magacyaheedu ka mid yahay mubaarakan xaalo u barakaysan yahay oo la isugu dambi dhaafi oo khayr la heli wawdan hanuunu yahayo qofkii taga waxa weeye caqiidadii xumayd oo dhan way ka bixi lilcaalamiina khalqiga fiihi waxaa ku sugan haramka aayaatun calaamooyin bayinaatun cadcad maqaamu ibraahimaa ku sugan ka bedel ibraahim maqaamkiisii waman dakhalahu qofkii galana kaana wuxuu ahaan aamina kii aamina guri dadka loo dhisay guryo badan baa ka horeeyey laakiin guri dadka u dhaxeeya oo cibaado loo dhisay waxaa ugu horeeyey maka kaa baka ku yaala baka waxaa loogu bixiyey tabako canaaqal jabaabira weligii nin jaabirho xun oo wee nin jaairho weeraray weli madax unbaa laga jari marka saasaa baka loogu bixiy marka linaasi guryo badan oo kalaa jiray guri cibaado loo dejiyo kaasaa uhoreey aad buu u barakaysan yahay khayr badan buu leeyahy qofkii tagay loo dambi dhaafo waa cajiib hanuun weeye oo dadku markay tagaan waan ognahay dad badan oo tagay oo waxa weeye iyagoo caqiidadoodu fiicantahay ka yimid wey lilcaalamiin aayadaha ku yaala maqaamu ibraahim baa ka mid a ah. maqaamu ibraahim markii hore kacbadu ku dhegisnaa oo markuu kacbada dhisayay ibraahim ay yar dheeraatay yuu dhagax intuu soo qaaday isku taagay lugihiisii baa ku yaalla hadda wax luga dhaadheer buu ahaa lugihiisii baa ku yaalla cumar bin khadaab baa in yar xaggaa uga durkiyayo waa la dhex karaa hadda kacbadii maqaam ibraahim malahayga sida tiirkan oo kale u jira sida tiirkan oo kale markii la dawaafo wuxuu ku yaallaa meesha kacbada albaabkeeda rugnulyamani buu halkaa ka dhowraa calaamado kalea ku yaallo oo waxaa ku yaallaa safi iyo marwaa ku yaalla waa calaamado carafaa ku taalla waxaa ku taalla mine iyo musdelifaa ku yaalla mashcarulxaraam baa ku yaalla calaamooyin badan buu leeyahay aayaatun bayinaatu waman dakhalahu kaana aaminan qofkii gala aamin buu noqonaya waxaa dhacday jaahiligu markay islaayaan ninku markuu galo meesha uu galo wiilkii uu aabihii dilay intay iska hor yimaadeen buuna u cadhoonay shimbiruhu intay yimaadeen baa sidaa far loo hadda xaramka meesha agtiisa ah, oo dhinaca guriga nabigu ku dhashay ka xigta malaayiin ama kumaan kumaan isaan boqol kun meelaha oo shimbir oo qooley ah yaa joogto raashinku baa saa loogu daaday wax taabani ma jiro iyaguna carari maayaan ilaah qudradiisa ilaah qudradiisa marka gurigaas waa guriga sidaas weyn waa guri aada u wanaagsan weyn meel qurunquu la yidhaahdo oo dhagax buur shan iyo toddobaatan kilomitr xaggaa ka ah yaa meel baka la yidhaahdaa kutaa agteeda ku taalla baka niman baa waxaa la yidhi yay yimaadeen khudbadiio way xajiyeen iyaga say la ahayd khudbada marka loo iman waa lagu wareega toddoba goor meel masjid ah yaa laba ragcadood lagu tukada ah. marka masjidka eh, eh, imxiraabkiisa qubadii baa loo geliy oo taabuudka sheekhaa lasoo dhundhukan gurigii sheekhu deganaan jira oo raadkiisii hadda jooga yaa la istaagi sheekh xaaji cumar gurey oo qur-aanka dhigi jiray salluxu ku fadhiisan waa la fadhi xajkii uu taam markaa nin baa yidhi nimankii oo socda war xaggee ka timaadeen xajkaanu ka nimid waa xajinay oo meel baka la yidhaahdaa ku taala sidii maka oo kale markaasuu yihi xageed ka xarmateen waxay kula hadlaa weyn kara waay <laughs> bakaa ku taalla marka meesha bakaa marka waa sidaas ina awala baytin gurika ugu horeeyey wadica loo dejiyey loo dhisay linaasi licumuuminaasi dadka oo dhan cibaado loo dhisay laladii kii weeye bibakata baka ku yaala mubaarak baka waxaa loogu bixiy jabaabirada yaa madaxa lagaga jiraa mubaarakan xaaluu barakaysan yahay wahudan hanuun yahay lilcaalamiina khalqiga oo markaad tagto fiihi waxaa ku sugan aayaatun aayado bayinaatun oo cadcad oo maqaamu ibraahima ka mid tahay waman dakhalahu qofkii gala kaana aaminan labadii kun iyo shantii baan tagayo meeshaan dhegannahay shan iyo afartan daqiiqaan usii lugeyn jirtay marka meel dul ahoo banaanoo cooshado yariyo kul yaalin annagoo marayna yaa nin odayo gaalkacayaan berigaa ka xajiyo gaalkacyo ka yimi yaa ninku yidhi diintii hore waa la nasakhay baa la yidhi buuri waan gartay marka adeerma waxaad u jeedaa baan idhi ragga iyo haweenka isu dhex socda in weysada iska jabinin haabuudi weysada iska jabin mahayaan ogow baan idhi aamusay ninkii nin yaroo dhallinyaraha wadaadka laftiisii la hadlo adeer intaad meeshan timid waxaan alla ahay wax baryo ma aragtay buuri suuye may xaggeennin waanu sidii ogow buuri <laughs> marka hanuun wey xaq badan baa la soo fahmaya malaayiin dhowr malyan oo ruuxoo dawaafaysa oo ruux ruusaa u taaban aan lahayn oo ruux ruux aflagaadayn aan lahayn oo ruux ruux oo cadhaysan aan lahayn oo wax la yaab la wey allah wuxuu leeyahay welilaahi alla waxaa u sugnaaday calanaasi dadka dushiisa xajuulbeyti kacbada u qasadkeeda man buu ugu sugnaaday istidaaca kara ilayhi beytka sabiilan wadda ahaan kafar qofkii ka gaalooba oo isagoo heli kara inuu xajiyo xajiyi waaya fa in allaha alaniyu wuu ka maarmaa can ilcaalamiina khalqiga u ka maarmaa raabtaa beytkan macnihiisa cadayno mantaasi bedel wey haddaan mantaa bedel laga dhigo wuxuu macnuhu noqon dadka oo dhan ilaahay xaj buu kuleeyahay habay noqon dadka oo dhan ilahay xaj buu kuleeyahay marka dadka guud ahaan xaj baa lagu leeyahay haddana qofkii karti u leh yaa xajka lagu leeyahay saxaabadu way weydiinoo xajka nagu waajibkaa afii kulli sana bay ku yidhaahdeen ma sanad walba wuu ka aamusay afii kulli markay ka day waayeen buu yidhi maya waa filcumri waa mare keliya haddaan haa idhaana waajib buu idinka noqon lahaa markaasay yidhihin sabiilku waa maxay azaad waraaxila buu yidhi nabigu azaad waraaxila sahay iyo waxaad fooli lahayd waa inaad haysataa wey sahay iyo waxaad fooli lahayd marka hadda qofkii dayn lagu leeyahay dayn dayntaana intan uu ku xajiyi mooye iskama bixin karo ma xajiyi karo xaj laguma leh qofkii caruurta wuxuu kaga taga aan helayninna xaj laguma leh laakiin qofku markuu dayn lagu lahayn sahaydiina uu hore xaj baa loogu leeyay marka culimadu waxay dhahay xajku waa cala alfawr iyo waa markii cala taraakhi oo qolyo waxay leeyihin mar kuugu horreysay lacagtu ku soo gasho hore ka xaji ha dib dhicin waa xaaraam inaad ka dib dhacdo culimada qaarkeedna waxay leeyihin khiyaar baad leedahay muddo waa iska joogi kartaa waxaa munaasaba in dhaqsa loo xajiyo yaa munaasaba caruur yaryar iyo addoomuhu hadday xajiyaan xajkii waajibku kama dhicin ilmuhu markuu qaan gaadho wej waajibaa lagu leeyahy adoonkun markuu xurab waajib baa lagu leeyahay markii xajka la joogay baa gabadh wiil ay wado yay tii yaa rasuul alle hadaa xajun haa xaj kan ma u sugnaado maka ansixi nacam buu yihi walakii ajrun buu yihi adna ajir baad ka heli xajisiinta aada xajisiisay wa welilaahi alla waxaa u sugnaaday calanaasi dadka xajun xaj xajulbeyti kacbada xajkeeda man buu u sugnaaday wakaa bedel waa bedeluu bacdin min kullin baa laydhaha man buu xajku ku sugnaaday istidaaca kara ilayhi xajka sabiilan wado kara hadda dee dayaaladuhu waa iska caadi o hadda waa la helaa marka culimada qaar ba hadda waxay yidhaahdeen xajkii dhibaataa ka jirto basaboor iyo fiise iyo waxaasaa loo baahan ba waanu iska tegin sheekh xamar joogi jirayo ree jigsigaada culimada ree xaji sheekh maxamed baa la jiray baa wuxuu nugi nin caqli badan buu ahaa wuxuu yidhi intaan basaboor anoon qaadanin yaan weeriboodka yaan tegey buu yii ille la ii bas way iga dhamaatay basaboorkaan tagay basaboorkaan ku xalaaloobay markii lii diiday basaboorka airboodkaan ku xalaaloobay allahu akbar allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay faman kafara macnaheedu waxaa weeye qofkii gaalooba oo camalka ka gaaloobo xajka diida isagoo karito leh waxaa meesha ku jirta markii xaj baa lagu leeyahay layidhi iyo yahuuddu yidhaahdaan anagu muslimiin baa nahay markaasuu yidhi haddaad muslimiin tihiin xajiya markaasay yidhaah nago laguma leh marka badaman kafara iyagaasaa soo gelay kafarada marka waxaa laga wada qofku hadduu muumin yahay oo ehlu tawxiid yahay laakiin uu xajka diiday isagoo heli kara ficilkiisa gaalnimaa soo gashay waa kufrin duuna kufrin gaalnimo diinta lagaga baxo iyo gaalnimo camaliaho camalka soo gasho wey marka qofkii xajka diiday isagoo mumina camalkiisibaa gaalnimo soo gashay faman kafara qofkii gaalooba xajka diida fa in allaha alla aniy ka maarmo can dadka qul waxaa tidhaa yaa ahla alkitaabi reer kitaab leeyow lima takfuruuna maxaad uga gaalowdeen biaayaatiillaahi ilaahay aayadihiisa wallaahu allana shahiidun wuu og yahay calaa maa tacmaluun waxaad camal falaysaan aayadihii towreed ahaa maxaad uga gaalowdeen aayadaha qur-aanka kariimkaa maxaad uga gaalowdeen waad ogtihiin nabiyullaahi maxamed inuu xaq ku socdeen ilaahay baa idin arko idinka abaalmari wey yaa ahlalkitaabi ehlukitaabo lima takfuruuna maxaad uga gaalowdeen biaayaati illaahi wallahu allana shahiidun wuu arkaa wuu og yahay calaa maa tacmaluuna waxaad camal falaysaan qul waxaad tidhaa yaa ahlalkitaabi lima tasuduuna maxaad uga hor joogtaan can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa xaqa ah man aamana qofkii rumeeya tabquunahaa idinkoo dalbaya sabiilka liwajan qalooc la dalbay wa antum idinkuna shuhadaau aada og wallaahu alla subxaana wa tacaala biaafilin axad halmaansan ma aha camaa tacmaluun waxaad camal falaysaan intay yahuudda u yimaadiin muminiinta yadihii war meeshan dee nabigii la sheegayay anagu oge kanba ma ahee hadda yahuuddu madiine waxay usoo degeen nabiga bixi doona way ku istiftaaxi jireenoo gaalada waxay ku dhihi jireen markuu nabigaasu baxo markuu yimidna way diideen markaa dadka muminiinta ah iyo intay usoo dusaan bay dhihi jireen war annagaa ah cilmi naqaanee na soo raaca markaasa la leeyahay war dadka xaqa maxaad uga hor joogtaan dadka hadda fil waqti alxaadirna waa sida oo dadka xaqa dadka ka hor joogsada waa sidaas oo kale oo nin baa wuxuu arkayaa meel kutub lagu aqriyay oo ruux ku socdo kaasuu leeyahay ninkaasi waa bidciye iskaga joog buu leeyahay uu ka hor joogsaday arday buu ka hor joogsaday yaa ahla kitaabi ahlu kitaabow lima tasuduuna maxaad uga hor joogsanaysaan can sabiili illaahi ilaahay wadadiisa man aamana qofka rumeeya tabquunahaa sabiilkii idinkoo u dalba haadu damiirkiibay ku dhici sabiilka tabquunaha wadada idinkoo la raba ciwajan qallooc wa antum idinkuna shuhadaa aada ogtihiin wamallahu alla biqaafilin axad halmaansan ma aha camaa tacmaluuna camal falaysaan u idinka abaalmarin bay ka dhigan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye in tudiicuu hadaad adeecdaan fariiqan qayb oo min aladiina kuwii kamid uutul kitaaba kitaabka la siiyey yaruduukum waxay idinka ahaysiin bacda iimaanikum iimaankiina kadib kaafiriina raddo weeyo oo kaana saddex iyo toban bay mutuuntu inoo dhigaan kaana iyo walaalaheen toban kalaa jirta oo raddadanu ka mid tahay marka allah wuxuu leeyahay haddaad adeecdaan qaar gaalada ka mid a diinta idinka saare waa sidii uu la sheegayo intay u yimaadeen bay dhihi war annagana soo raaco dee meeshan dantaada ha ku waayan yay dhihi markaasaa layidhi haddaad gaalada ka amar qaadataan dadkaa baadil baa ka amar qaadataan waxa wey gaalo inay idin celiyaan bay rabaan inagana hadda waa sidoo kale dadka xaqa ka hor joogsada dadka waa sidaasoo kale un aynu iska ilaalino yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho in tudicuu haddaad yeeshaan oo ka amar qaadataan fariiqan qayb oo min aladiina kuwii kamid a uutul kitaabka kitaabka la siiyey yaruduukum waxay idinka ahaysiin bacda iimaanikum iimaankiina kadib kaafiriina gaalo wa kayfa takfuruun wa kayfa sideebaad kayfada waa tacajub baa loo isticmaala marka alla ma yaabane waa wax lala yaaban wey kayfa sideebaad takfuruuna u gaaloobaysaa wa antum idinkana tutla lagu akriy calaykum dushiina aayadihiisa wa fiikum dhexdiinana waxaa ah rasuuluhu rasuulkiisiibaa ah waman yactasim billaah alla qofkii qabsada oo diintiisa qabsada faqad hudiya waxaa lagu hanuuniyey ilaa siraadi jidmustaqiiman oo toosan wey waa wax lala yaabo rasuulkii oo idinla jooga oo qur-aankii la akriyayo sideed u meesha waxaad garanaysaa wax kaloo hanuun laga qaataa ma jiro oon qur ahayn lama dhihin waxaasaa laidinku dhex aqriyey saasaa laidinku hanuuniya lama dhihin idinkoo qur-aanka aqriyay rasuulkii joogo seedukaalabs haddana innaga waxaa wey isagoo qur-aanka aqriyo culimadii joogto inoo fasirayso inagu hogaaminaysa sideen xaqa uga leexanayn innagana waa ina haysataa qur-aanku maaha waaqaca dhacday maaha oo mar tagtay taariikh tagtay maaha ilaa yowmi alqiyaama qur-aanku waa taagan yahay sidee qur-aanki inaga ina dhex yaala aan xaqa uga leexanaynaa way wakayfa sideebaa takfuruuna uga gaaloobaysaan u gaaloobaysaan o antum idinkana tutlaa lagu dul aqriya calaykum dushiina aayaatullah allah ayaadihiisa wa fiikum dhexdiinana uu yahay rasuulullaahi rasuul alle waman yactasim qofkii qabsada bilaahi alle qabsada oo diintiisa qabsada faqad hudiya waa la hanuuniyey ilaa siraadin dib mustaqiimin oo toosan saxaabadu nabiga waxay weydiiyeen waxay yidhaaheen dadka yaa ugu iimaan badan ma malaaigta markaasuu yii sidayna malaaigtu iimaan u yeelanayn waxyigiibaaba hadiyo jeer alla agtiisayba joogaan markaasaa la yidhi ma ambiyada markaasuu yii ambiyadu sidayna iimaan u yeelanayn waxyigiibaaba ku socde markaasay dhaheen ma anaga see idinku idaan iimaan u yeelan rasuulkiibaaba idin dhex joogeen hadaa waa iyobay dhahan waa ummad iman doonta oo wax qoraala intay arkaan ku camalfale oo raacay kuwaasaa ugu iimaan weyn buu nabigu caleyh salaatu wasalaam qayb bay rumeeyeen waa inaga wey waynu soo gelinaa insha allah inagoo kale wey wactasimuu ah. yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ahow itaqu llaha alle ka baqaa xaqa tuqaatihi cabsidiisa midda ugu mudan ka baqa walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa ood dhimataanse wa antum muslimiina aad tihiin aayaddanu way adag tahay waxaa weeye an tacbuda walaa tacsii ama an yucbada walaa yucsaa waan yudkara walaa yunsaa waan yushkara walaa yukfar xaqa tuqaati waa sida waa in alla aan la caasiin ee la caabudo waa in alle lagu shukriyo ee aan nicmadii la qarinin waa in alle lagu dikriyo aan la iloobin waa saasal marka saxaabadu aad bay u yaabeen yaa sidaa kani bay yidhahan waxaa soo degta aayad ya ayuha ladiina aamanu ataqu llah ya ayuha aladiina aamanuu fataqu llaha ma stadactum fattaqu llaha mastadactum marka aayaddu aayadda ma nasakayso way fasiraysaa oo xaqa tuqaatihi baa waa fastadactum intaad kartaan marka cibaado markay noqoto waa istidaaco ee wax kalifaadihi ma jirto laakiin xumaanta markay noqoto gebi ahaan yaa lagaa heli xumaanta gebi ahaan yaa lagaa heli letarkigu wax dhib lamale haddaad shay ka tegeyso dhib male haddii kaa dhacana markaaba ka tooba ka wen laakiin khayr markay noqoto inta awooddaada weyaan Eh, allah wuxuu yihi yaa ayuha ladiina am marka aayadaasaa fasir fataqu llaha ma stadactu fataqu llah intaad awood u leedihiin yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinta itaqu llaha alla ka baqa xaqa tuqaatihi cabsidiisa midda ugu mudan waa in la caabudo oon la caasiin in lagu dikriyo oon la iloobin in lagu shukriyo oon laga gaaloobin walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun oo sidee muslika maadeel gacanta ku haya ilaahay wuxuu qof waliba intuu nool yahay wuxuu u badan yahay buu ku dhimanaya marka islaamka daa'imay ka dhigan tahay si aad islaamnimo ugu dhimataan si aad islaamnimo ugu dhimataan dad fara badan oo fara badan muslimiin oo dhimatay waxaa la sheegay tawxiidka say carabka ugu hayeen markay kari waayeen faraha sidaa dhihi yaa la sheegay dad aada u badan faraha sidaa dhihi baa la sheegay waxaa kaloo la sheegay qiso iska soomaali aho balalada ma taqaana marka ceel laga cabayo ninbaa balalada celin jiray yani balaladu waa neefka loo keensada tankaday buu dhihi jiray marka markuu dhintay baa la yidhi ee shahaadada loo qabtay tankada yidhi baa layidhi nin waliba wuxuu daaimo ee intuu nool yahay daaimo yuu ku dhimanaya insha allah wactasimuu qabsada bixablillaah ilaahay xadhigiisa qab jamiican idinkoo wada jira walaa tafaraquu ha kala oo madhabo iyo waxyaabo baasa kala sheeganina wadkuruu xusuusa nicmat allah alla nicmadiisa calaykum dushiina uu idiin nicmeeyey id wakti kuntum aad ahaydeen acdaaan cadow aada isu ahaydeen faallafa uu alla isu dumay bayna quluubikum qalbiyaalkiina oo fa asbaxtum aad ahaateen binicmati ilaahay nicmadiisa ikhwaanan walaalo walxaal kuntum aad ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkii oo mina naari naar faanqadakum minhaa alla idinka kori intan dambe waxoogay si gaara ah waxay u shaare feeran saareen Eh, boqol iyo labaatan sano iyagoo colaha yuu nabigu u yimid caleyhi salaatu wasalaam markaasay nabad noqdeen midda hore wactasimu bixulilahi jamiica kala firqooyin iyo kala diino iyo kala caqiido iyo kala madhab ha noqonina nabiyullaahi maxamed waa la weydiiye wuxuu yidhi taftariqu lyahuudu iftaraqat lyahuudu اثنان وسبعين فرقة لبئية تضباطا فرقة وتفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة مركاسا ليلة واته مركاسا ليلة ما كان أنا وأصحابي وحن أنيق أصحابتي ما أنت كنا قنو مركز صدحي صدحي تن سنة أمويانا لبئية لبئية تضباطا كيف فرقة علماء إن كسوين مقعيه هذا الشيء لح فرقة وما يكبحين لح فرقة خوارجته وكوا khaliifkii afraad ee nabiyullaahi maxamed cali bin abi aalib ku gaalnimo xugmiyey ah waa khawaarijtaas xadiidkayna ogoleyn raafidada waa shiicada jahmiyada kuwa la yidhaah waa kuwa alle sifadiisa banaanka u diray ee istawaa cala alcarshi waxaasoo dhan wada awilay ee diiday waa jahmiya qadariya kuwa la yidhaah ilaahay lawlbada yani marba wixii u muuqda mooye waxba ma sii oga bay yidhaahdeen qadarka allana ma shaqeeye yidhaahda kuwa la yidhaahdo murjiada waxay yidhaheen qofku hadduu laa ilaha illa lah maxamed rasuullah yidhaahda wax waxyeelayaa ma jiro wax dembi waxyeeli ma jirayda iyo jabriyada oo waxay yidhaheen dadku ficilkooda khiyaar uma leh waa dabayl waa baal dabayl meel saa u saaranoo ay dabayshu lulibana lixdaa firqay ka farcameen kulligood lixdaa firqay ka farcameen culimmadu siday yidhaheen wey marka hadda haddaynu inaga nahay adduun ka warran anu caqiidada sheekh hebel baan haystaa adduun haye sheekh hebel caqiidadiisa maxaad u qabsan hadday caqiidadiisu ta islaamka tahay uma baahnide kaama xiga ilahel hadday caqiidadiisu ay tu gaara tahayna kaba sii fogba marka sheekh hebel caqiidadiisa maxaad u qabsan caqiidadii islaamka caqiidadii nabiyullaahi maxamed caqiidadii saxaabada caqiidadii saddexdii qarni khayrulquruuni qarni uma ladiina oo qarni oo saxaabada ah uma aladiina yaluunahum taabiciinta uma kuwa caqiidadooda qabsan laakiin sheekh hebel baan caqiidadiisa bal masaladaa dhowr hadday caqiidadiisu ta islaamka tahay dee kaama xigo maxaabad u sheega haddayna ta islaamka ahaynna kaba sii fogba marka waxaa wey masalada xagga madaahibta markii madaahibtu dhib male madaahibtu isma khilaafsana iyo waa isku madhab afartan imaam markay bidcadii iyo khilaafkii batay yaa afartaa imaam la calaameeyey ee midna ma dhihin anigu madhab baan leehay iyaga madhabtoodu marka waa qur-aanka kariimka dariiqadooduna waa sunada nabiga waa axaadiia rasuulka waa isku madhab iyagu marka haddaad tidha maamud shaafici baan haysaa dhib male ehlusunaan ahun bay ka dhigan tahay wax dhibaataa ah male axmed binu xambal baan haysaa haddaad tidha ehlusunaan ahun bay ka dhigan tahay iyagu caqiido gaar madhab gaar leeyihiin ma jirto wactasimuu qabsada bixablillaah ilaahay xadhiggiisa qabsada diintiisa qabsada dariiqadii nabiyullaahi maxamed qabsada jamiican dhammaantiin walaa tafaraquu ha kala tegina oo caqiidooyin kala gaar ah sheegsheeganina madhabo kala gaarga ah ha sheegsheeganina wadkuruu xusuusa madka masalada si gaara ah waxay u taabanaysaa inta dambe wadkuruu qoladan ansaarta ah bani qayla ilaan yaman bay ka soo qaxeen beligii beligii saylulcaaramkii daadkii uu fatahay yay ka soo kaxeen waa reer bani qayla wey wadkuruu xusuusa nicmatallaahi alla nicmadiisa alaykum dushiina uu idiin nicmeeyey id kuntum wakti aada ahaydeen acdaaan cadow oo isneceb oo faallafa uu isu dumay bayna quluubikum iskiin jeclaysiiya allah faasbaxtum aad ahateen binicmatihi ilaahay nicmadiisa oo nabiga idin yimid ka mid yahay ikhwaanan walaalo wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarki oo mina naari ah faanqadakum ilaahay waa idinka koray minhaa naartii waa idinka koray god baad saaraydoon haddaan nabigu idiin imanin halaag baad aakhariyo adduunba ku sugnayday kadaalika sidaas uu alla inoogu caddeeyey yubayinullaahu alla u cadayn lakum idinka aayaati aayadihiisa lacalakum tahtaduuna si aada u hanuuntaan alla aayadihiisa saa uu kuwaa hore inugu cadeeyo yuu had iyo jeer ingu cadayn doona inoogu cadayn doona kadalika sidaas yubayinulaahu alla u cadayn lakum idinka aayaati aayadihiisa lacalakum tahtaduuna si aada u hanuuntaan waltakun waltuujad ha la helo waltakun ha helo minkum xaggiina ummatun ummad ha la helo ummadaasoo yadcuuna ugu baaqa dadka ila alkhayri khayrka wayamuruuna amra bilmacruufi wanaagga amra wayanhawna dadka ka nahyiya can ilmunkari xumaanta waulaaika kuwaasina hum mulfixuuna kuwa guulaysta wey falaaxa waxaa la yidhaha markii dhibkiina aad ka nabad gasho khayrka inaad hesho marka waa wax ina saarano waxa wey waa in la helaa dad khayrka dadka ugu yeedho xumaantana ka nahya nabiy llahi maxamedna wuxuu yidhi man ra'aa munkaran falyuqayir biyadi gacantiisa ha ku bedelo gacanta wala tumo hadduu kari waayo fa bilisaani ha hadlo oo carabkiisa ha ka hadlo hadduu kari waayo fa biqalbihi ha noco wey dalika adcafu liimaan hadde isagu tabartiisu waa intaa marka waxa weeye amar ummad ha la helo joogto ah meel walba ha laga helo marka inaga hadda waaga dhowda waaba lainoo diiday afartii sana u dambeysay waaba lainoo diiday nin khayr sheegi karaa ma jirin nin hadli karaa ma jirin nin khayr sheegi karaa ma jirin waltakun ha la helo minkum xaggiina ummatun ummad yadcuuna ugu yeedha dadka ila khayr khayrka ugu yeedha khayrku waa caam wayamuruuna amra bilmacruuf wax wanaagsan amra wayanhawna ka nahya cani lmunkari xumaanta waulaanka kuwaasi humulmuflixuuna kuwa guulaysa weyn muflix waxaa la yidhaha falaax in dhibkii aad ka baqaysayna ka nabad gasho waxaad rabtayna hesho walaa takuunuu min bacdi maa jaaahu lbayinaatu xujooyinka cadcad intay u yimaadeen waulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab cadiimun oo weyn yahuudi maxay u kala tagtay dhowr iyo toddobaatan firqo nasaara maxay u kala tagtay dhowr iyo toddobaatan firqo bidcadaa lagu yaqaanaa tanfaraaruqa laba bidco ah iyagoo hadda isku bidco ah oo isku bedcaba yay isdiidan yihiinoo anigu sidaa ma aaminsani ana sidaa ma aaminsani ana si iyu dhihi inagu waxaynu dhihi sidaas waa aayaddii saas waa xadiidkii saas inagu dhihi bidcadu waxay dhihi anuusaa ma aaminsani hebel waxaas uga diiday bay weligood nin bidci ah oo war xaqii waa kane soo raac kole ma jirto ilan xaq lagu raaca ma haye anigu waxaa ma aaminsani bu iska dhihi e hebel waxaas uga diidan yahay hebel waa bidci waxaas uga diidan yahay inaguna waxaynu leenahay nabigu sidanuu yidhi allah sidanuu yidhi culimadii islaamku waa ka sharxanay beene marka walaa tafaraqu walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii tafaraquu kala firdhay wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum albayinaat inta xujadu u timid oo aayaduhu u yimaadeen xujada cadi u timid duu qofku hadduu jaahil yahay jahligiisu waa murakame waa basiir waa la hanuunin karaa ee qofku markuu cilmi leeyahay waa jahli murakabaho inuu wax yaqaano ismoodi waxna ma yaqaan wa ulaaika kuwa lahum kuwa kala tegay oo iskhilaafay oo kala caqiidooyin sheegtay iyagoo xaqii u yimid waa cadaab weyn yawma maalin bay cadaabkaa leeyihiin ama yowma maalin tabyadu ay caddaan wujuuhu wa taswadu ay madoobaan wujuuhu wejigyaalo waa maalintaa marka cadaabka ay gelayaan maalintay cadaabka gelayaan waa maalintaa wejiga cadi waxaa weeye waa muminka wejigiisa laba siyood buu u cadaan mid waxaa raadkii waysadaa ka muuqanaya oo nabigu waxaan ummadayda ku garan buu wejigooda oo cad iyo xubnahooda waad iftiimaya waxaa kaloo lagu garan qofka muminkii markii kitaabkiisa midigta looga dhiibo iyo wejigiisu wirwiri oo wuu farxi farxad baa ka muuqanaysa wejiyaallo way madoobaanayaano markii dee kitaabkoodii bidixda looga dhiibo oo xagga dambe looga dhiibo oo dembigoodii loo aqriyo yoorsoomayaanba wejigooduna sidiisa u madow yaho nuur male yowma maalin bay cadaabkaa weyn leeyihiin tabiyadu ay caddaan wujuhu wejiyaalo ay iftiimi wejiga muminiinta wataswadu ay madoobaan wujuuhun wejiyaal faama aladiina kuwa iswadad ay madoobaatay wujuuhum wejiyaalkoodii yuqaalu lahum waxaa loo dhihi akafartum miyaad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib miyaad gaalowdeen waa taqriir istifhaamu taqriir wey miyaad gaalowdeen idinkoo muminoobay faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen tagfuruuna kuwa gaalooba qolada wejigoodu madow yahay uuna iftiinka lahayn oo aada u naxsan oo faraxsanayn waxaa lagu dhihi isagoo lagu xumaynayo oo iimaankiinii kadib miyaad gaalowdeen dhadhamiya cadaabkan kanubaa idin waa tamartigeliyadiinii waa diyaar waatanay dhadhamiya fa ama aladiina kuwa waama aladiina wadad ay madoobaatay wujuuhum jilatoodu yuqaalu lahum waxaa la dhihi akafartum ma gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib faduquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bisababi maa shay sababti kuntum adan tagfuruuna kuwa gaalooba haddaan xagga ciraabta u bisababi wnium airiina buu noqon maadamasariya noqon lakin laqbadaas dhib yar baan ku daynayna waama ladiina kuwa abyadat ay caddaatay wujuuhum oy iftiimeen nuurkii fa fii raxmatillaah ilahay raxmadiisii bay ku jiraan waa jannada fafii dembidaaf fa fii raxmatillaah hum iyagu fiihaa khaalijuuna way ku waarayaan wejigoodu baa caddaaday waa laba siyoodoo weysadii baa ka iftiimi farxaddiina nuur baa ka iftiimaya وأما الذين كوا بيضت أي عداتي وجوههم الجيه الكود ففي رحمة الله بكسرين وفيها خالدون تلك آيات الله الليل تلك تاسليدين شاقين آيات الله إلهي آياته سوي نطلوها وأن أقرئني عليك الدشارة بالحق حالي كدهين نبي الله محمد مرك إلهي بأن ملك جبريل أسو ديبي ملك جبريل بأن كنت الأقرئ نبغا كنت الأقرئ وقرآنك وكلامك اللوي الله بأن كوحد الليل wain axadu min almushrikiina sajaaraka faajirhu xataa yasmacka waxaan intaa ugu yar noqonay dad baale qur-aankan aynu akrinayo kalaamullaahi ma aha waa tarjumaad malaku jibriil uu tarjumo ilaahay maba hadli kara yidhaahda oo sawdi xuruuf midna male malaku jibriil buu fahamsiiyey malaku jibriil baa tarjumay qaar baale meeshana waxaa inoo taalla aayadihii alloo lagu dul aqriyay tilka taasi aayatullah alla aayadihiisi weyna tulaha aan aqrinay caleyka dushaada bilxaqi wama wamallaahu alle ma ah yuriidu kii doonaya dulman lilcaalamiina caalamiinta dulmi uma rab ilahay caalamiinta isagaa xukume dulmiga la sheegi waxaa weeye khayr ay la yimaadeen kama baabi'iyo allah subxaana wa tacaala shar ayna la imanina dusha lagama saaro wamallaahu alla ma ah yuriidu axad doonaya dulman lilcaalamiina walilaahi alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi ardi ardada waxa ku sugan intaba isagaa iska leh inaga allah allahina leh allah inagu tasarufaya allah khayrka inoo sheegaya walilaahi alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati maa fi lardi kulli wailallaahi xaggiisaa turjacu umuuru umuurtana loo celino amar markuu meel kasta soo maro maxkamadda alla unbaa la tegaya